الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله الواو والياء متى أدغمتا احتمتا وتحسنتا من القلب الواو والياء واوda iyo ya-da mataa udqimataa marka laysku idqaamo waawda iyo ya-da laysku idqaama kama wado wuxuu ula jeedaa laba waaw haddii laysku idqaamo ama laba ya haddii laysku idqaamo ixtamataa way badbaadaan wataxasanataa waxayna dhufays ka galaan min alqalbi in la rogo way ka badbaadayaan in la rogo waxaan hore usoo marnay ya-da saakinada ah in waaw loo rogo ida ndama maa qablahaa waxaa ka horeeya hadduu godmo waawada saakinada ah haddii god uu ka hormaro waa in ya loo rogo musanifka hore wuxuu noo soo yidhi tubdalu lwaawu min alyaa-i ida ndama maa qablahaa wasukinat gayra mudqamatin hayra mudqamatin buu hore noo soo yidhi waawda yani ya saakinada ah waaw baa loo rogaa haddii xarafka ka horeeya uu godan yahay laakiin waa inay kayra mudqama ahaato mithaalkeedana wuxuu ahaa muusir muusir asalkiisii muxuu ahaa muysir ya-dan waa saakin oo qablahaa dama faqulibat waawan muusir laakiin wuxuu yihi kayra mudqama waa inaysan isku idqaamnayn buu hore noo soo yidhi oo hadday isku idqaaman tahana haddee markaas waa ka badbaadayaan in ya-da loo rogo waaw sababtoo ah idqaamkaa wuxuu keenaa inay xaraf saxiixa oo kale ay noqoto oo ay awood yeelato walaasheed bay ku xoogaysatay marka lama bedeli karo walaasheeday haysataa hayra mudqamati marka waxaan ku miihaalinay sida cuyal oo kale iyo sujal oo kale waan kusoo miihaalinay marka cuyal ya-da hore waa saakin oo qablahaa dama ma dhehaysid cuyal ma dhehaysid sida muusir iyo muuqin oo kale maya labadan yaa-ood way isku shidan yihiin way kaa badbaadeen marka cuyal suyal sideeda u dhaaf waa meesha uu ku leeyahay ixtamata wataxasanataa min alqalbi waxaa kaloo hore usoo marnay waawda saakinada ah haddii kasra ay ka hormarto ya-a loo rogaa walwaaw in yaskun wamaa qablun kasar faqalbuhaa yaa-anka miisaan ishtaar sida miisaan oo kale asalkeedii miwsaan uu ahaa laakiin musanifku wuxuu hore noo soo yidhi wuxuu yidhaahday tubdalu lyaau min alwaawi idaa sakanat waاnkasara maa qablahaa gayra mudqamatin baabka marka hore u noogu soo sheegay wuxuu leeyahay waawda saakinada ah haddii kasra ay ka hormarto ya-a loo roga hayra mudqama laakiin waa inaysan idqaamnayn hayra mudqamatin waa inaysan idqaamnayn haddaba miaalkeedana waa miisaan oo kale oo hadday idqaaman tahay markaa way ka badbaadeen maxay qalbiga sida waxaan kusoo miaalinay ijliwaad iyo ikriwaad oo kale ijliwaad labadan waaw oo isku shida midda hore waa saakin oo qablaha kasra haddana la dhihi maayo ijliwaad ma la dhahaayo ikriwaad ma la dhahaayo waa ka badbaadaya marka wadalika naxwu qawlika waa adoo yidhaahda cuyal wasujal oo kale cujal waa jamcu caa'ilin sujalna waa jamcu saa'il wixii dureeraha ah baa waxaa la yidhaahdaa saa'il sujal baana lagu jamciyaa cuyalna waa jamcu caa'il labadan yaa ood oo isku shidan midda hore waa saakina wa qablahaa damma waaw miyaa loo rogaa sida muusir iyo muuqin oo kale maya way ka badbaadeen in loo rogo waaw min ajli alidqaam sujalna waa la mid qaala abunajmi wuxuu yidhi haddii la yidhahdo markaa loo rogo waaw maxaa la dhihi lahay cuuyal suuyal soo lama dheheen masaa dhihi lahay laakiin hadda la dhihi maayo qaala abunajmi wuxuu yidhi nabaatuhu bayna اtilaaci sujali buu yidhi kaأna riixa almiski wاlqaranfuli nabaatuhu bayna اtilaaci sujali buu yidhi kaأna riixa almiski wاlqaranfuli miskiga iyo qaranfulka caraftiisa oo kale nabaatuhu ay geedihiisu yihiin doogiisa waxaa u malaydaa kulaha riixu lmiski wاlqaranfuli a u malaydaa nabaadkaas bayna tilaaci xaal uu ahaaday dalcadaha dhexdooda xaal uu ku yaallo meelo dalcado ah dhexdooda isagoo ka baxay dalcadihii asfujali ee bacaadka ahaa jamcu saa'il marka waa dalcado oo bacaad ah asujali li sideedu marka u dhaafay wa qaala alaakhar wuxuu yidhi waidaa humuu nazluu famawa alcujali buu yidhi waidaa humuu ayaga nazaluu hadday meel degaan fa huwa asagu ma'wa alcujali dadka fuqarada ah waa meeshay kusoo hirtaan uu leey asagay kusoo hirtaan dadka aan waxba haysan asagay kusoo hirtaan marka alcujal waa jamcu caa'il ya waa saakina waa qablahaa dama waa u looma rogin lakiin haloo rogo hadii la yihahdo maxaa la dhihi lahay cuuyal baa la dhihi lahaa soo ma aha sideedu marka u dhaafay fain kaana isimkii hadduu yahay jamcan jamc hadduu yahay jaaza albadalu badelaa ku banaan fi lwaawi waawda lihiqali ljamci jamca culayskiisa darteed wuxuu leeyahay hore waxaan usoo marnay laba waaw kelimada darafkeeda hadday maraan damana ay ka horeydo midda dambe waa in ya loo rogo waa haddii laakiin ay jamc ay ku jiraan sooma ahayn sida cusuwun aan kusoo marnay iyo duluwun aan kusoo marnay jamcu casaa wa jamcu dalwin laba waaw baa darafka maray damana way ka horeydaa sidaasaa loo dhaafi jiray jamca hadduu yahay maya midda dambe waxaa loo rogi jiray maxay ya markaasa waxaa la dhihi jiray cusuyun kadibna waxaa la dhihi jiray cusiyun soo ma ahayn amaa labadaas waaw oo darafka jira damadana ay ka horeydo ism mufrada haddii ay ku jiraan jaaza albadalu wa jaaza tarkuhu sida wacatow cutuwan oo kale haddaa doontana waa bedele citiyan baa leedaha haddaa doontana cutuwan sidiisaa u dhaafee haddii marka wuxuu leeyahay labadaas waaw oo jamaca ku jira oo damada ay ka horeydo qariib min aaraf ay noqdaan arafka haddii ay ka ay ay ay qariib min aaraf ay yihiin wa maca dalika labadooduna ay isku idqaaman yihiin wuxuu leeyahay in la dhaafay ahayd waa lila waa lila socdaa soo maaha labada waaw oo damada ay ka horeydo darafka hadday xigaan jamacna ay ku jiraan markaas waa in midda dambeeyaa loo rogo hadda marka jamac meesha waa yaallaa laakiin labadii waaw oo damada ay ka horeyday waa qariib min aaraf qariib min aaraf marka hadday yihiin haddaa rabto sidooda u dhaafe waa sida suwam oo kale laba waaw meeshasoo kuma haysatid laba waaw hee meesha waa ku haysataa jamacna waa kuugu jiraanoo suwam waa jamcu saa'im laakiin ma darafay xigaan daraf ma xigaan waa qariib hee min aaraf marka haddaad doonto qalbiga waa ka badbaadinay sideedaa u dhaafe waxaa leedahay rajulun saa'im wa rijaalun suwam rajulun qaa'im wa rijaalun quwam sidoodaa u dhaafe haddaad doonto haddii aad doontana wuxuu leeyahay waawda labaad baad ya-u roge waawda labaad marka sababta ya-da loogu rogaa waa inay tahay qariib min aaraf laakiin darafka ma joogto mar hadday darafka joogi lahayn labadaba waddamada ka horeyda jamcana ay ku jiraan hadda waajib ay ahaan lahayd wixii marka ka baxan heshaad ay ahaan lahaayeen laakiin hadda bacdamaa qariib min aaraf ay tahay waawda labaad iyo in loo rogaahi way bannaan tahay marka la dhihi maayo taxasanata min alqalbi la dhihi maayo yuqlaq oo maxaa loo rogaa xamlan calaa baabi cisiyin wa wa diliyin baa lagu xambaaraa marka waxaa leedahay suuyam baa ka dhigaya marka hore suuyam suwam soo ma ahayn suuyam ka dhig suuyam markaa ka dhigta qaacidadii geli markaas waxaa leedahay ida اجtamacat اlwaaw wاlyaa wasabaqa axaduhumaa bisukuuni qulibat اlwaaw yan waudqimat اlyaa fi lyaa markaasaa waxaa leeyahay sujam saasay noqone laakiin in damada loo rogo kasratii ahayd marka maanta waa la iska dhaafa faraha laga qaadaa jamaca ayadoo la iclaalinaa xarakadiisa marka waxaa leedahay sujam iyo qujam sidaasaa leedahay haddii darafka markay ka fogaato ka waran labadii waa oo damada ay ka horeyday oo jamaca ku jiray hadday darafka xigaan waa waajib aan dhahnay waawda labaad in yaa loo rogo qariib min adaraf hadday yihiinna waawda labaad in yaa loo rogo waa jaa-is laakiin hadday ka fogaadaan darafka oo laba xaraf darafka uu kasii xogo markaas haddii in la taصxiixiyo waa waajib waayo oo waawdaasi ay ka nabad gasho maxay qalbi ay ka nabad gasho sida suwaam iyo quwaam oo kale waa shaad markaa in ayadoo darafka saas uga fog ya loo rogo quyaam iyo suyaam la yihahdo waa shaad waayo fain kaana isimkii jamcan jamc hadduu yahay jaaza lbedelu bedel baa ku bannaan fi lwaawi waawda waawda in la bedelaa bannaan waawdee waaye labada waawad waa midee midda hore mase midda dambe midda dambe oo darafka u dhow ama labada hadday daraf xigi lahaayeen dee macna ay ku jiri lahaayeen hadda waajib ay ahaan lahayd sida baabu eh, cisiyin iyo diliyin oo kale jaaza albadlu fi lwaawi lihiqa liljamci jamc culayskiisa darteeduu leeyahay iyo inay hadda daraf ka agdhowdahay wadalika qowluka fii suwa maa tidhaahdo suyam aa leedahay marka waawdii ayadoo isku shidan oo dama ay ka horeydo baa haddana la qalbiyey marka waa laga soo istinoonaa midii hadda soo marnaa laga soo istinoonaa wadalika qowluka fii suwam suyamaa tirahdo wa fii quwam quyamaa tiraahdo qaala araajis lowla ilaahu maa sakannaa khadamaa walaa dalilnaa bilmashaa'i quyamaa lowla ilaahu allah haddaysan ahayn maa sakannaa khadamaa meesha khadam la yidhaahdo ma aynaan degneen walaa dalilnaa ma ahaaneen quyaman kuwa ku nagaaday bilmashaa'i ceelka hareerihiisa kuwa ku nagaadayna ma inaan ahaaneen lowla alilaahu allah haddaysan ahayn maa sakannaa ma aynaan degneen khadaman meesha la yidhahdo waa meel magaceed walaa dalilnaa ma aynaan ahaaneen quyaman kuwa ku nag quyam marka waa jamcu qaa'im waa iyadii laftigeeda haddaan soo marnay bilmashaa'i ceelka hareerihiisa wa qaaluu waxay dhaheen ijlawada ijliwaadan bay dhaheen waawdii oo la idqaamay oo kasra ay ka horeydo waa ka badbaada marka ijliwaadina ilaahay way ka nabadgeleen ijlawada bimacnaa asraca wuu degdegay ijliwaadan degdegid wakrawata waa degdega waa isku macno waay ikhriwaatan fasaxat ilwaaw waawdii waa ansaxday bacda alkasrati liannaha qawiyat biidqaamihaa maxaa yeele waxay ku xoogeysatay idqaamka darteed fain taraakhat ilwaawu waawdii fi ljamci jamaca iyadoo ku jirta masaladii hore u laabtay ah wa qaaluu ijlawada ijliwaadan wakrawada ikhriwaatan waxay naga soo dhex gashay masaladii hore oo ahayd fain kaana jamcan jaaza albadelu fi lwaawi lihiqali ljamci iyo middan waa isla socdaa marka fain taraakhat ilwaawu fi ljamci waa isla socdaan midii hore fain taraakat ilwaaw waawdu haddii ay fogaato waawdaasoo fi ljamci jamca ku jirta can iaraf darafka hadday ka fogaato bilxaajizi bisababi alxaajizi inuu xaajiz ka xigo awel hal xaraf baa ka xigay suwam soo ma ahayn haddii laba xaraf ay ka xigsadaan saxad waa badbaaday markaas wadalika naxwu suwaam quwaam warubamaa ucillat in la cileeyana way dhici kartaa yacni in loo rogo way dhici kartaa calaa bucdihaa maca bucdihaa canhu can iaraf ayadoo araf ka rog haddana way dhici kartaa in yaa loo rogo qaala durumati wuxuu yidhi alaa taraqatnaa mayatu bnu mundirin famaa araqa nujaama ilaa salaamuhaa alaa taraqatnaa waxaa nugu soo dheelmatay mayatu gabadha maya la dhaho way nugu soo dheelmatay mayadaasoo ibnatu mundirin bina mundir ah famaa araqa nuyaama kuwii hurhurdaayey ma uusan dhafarsiinin ilaa salaamuhaa salaamteeda maahayn ayadoo habeenkii dheelmanahay timid waa salaamtay waa ka laabatay habeenkii oo dhan waa la seexo ayuu leeyay min ajli salaamihaa codkeedaasoo la maqlay darteed hurdadii dadka uga tagtay haakadaa marka waxaa laga rabaa famaa araqa nuyaama baa laga rabaa nuwaam inuu dhahay ahayd لأنa waawdani طرفka way ka fogto waa ka xiga mim iyo alifa طرفka ka xiga haakada anshadahu بن الأعraabi بن الأعraabi sidaas buu gabayga u mariyey can abi الغamri bilya ya buu soo wariyey markaa ninkaas abulqamri la yihahdo ka soo wariyey famaa araqa nujaama yadaas uga soo wariyey markaas wallahu aclam halkaas